bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu lilahi xaqa xamdih wالsalaaةu waالsalaam عlى nabiyihi wcabdih wعlى آlih وصaxbih waxaynu kusoo jiray qodobkii koob iyo tobnaad ee ku saabsanaa xukmu diyaar wاlmujtamacaat alislaamiya qodobkaas masale labiyo tobnaad buu ahaa qodobkaasaynu kusoo jiray <clears throat> khulaasada u dambeysay ee habeenka u dambeysay inuu bixinay waxay ahayd marka la eego diyaarta ama waddamada iyo dowladaha maanta caalamka ku yaal ee islaamka sheegtaay marka laga eego dhanka ku dhaqanka diinta iyo xukuntanka shareecada rabbigay waxaa la odhan karaa kuma dhaqmaan umana xukuntamaan waana diyaaru kufrin <clears throat> laa daaru islaam taasaynu soo marray mujtamacaadka ama mujtamacaadka bulshooyinka islaamka ee duniyada maanta joogana marka xagga aqlabka iyo dhanka loo badan yahay laga eego waxaa la odhan karaa waa mujtamacaad jaahiliya walaysat islaamiya waxaynu soo tilmaanay middaa ayadaa inaysan ka laasimaynin takfiir bilcumuum atakfiir bilcumuum marka khulaasadaas caddaynteeda aan idin siiyo insha allahu tacaala kadibna qodobkii saddex saddexiyo tobnaad aan u gudbo <clears throat> alqaadi abu yacla alxambali wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo waddamada iyo dowladaha xukumka la siinayo kulu daarin kanat alghalabatu fiha liaxkaami اlkufri duna axkaami اlislaami fahiya daaru اlkufr wuxuu leeyahay waddan kasta oo xukunka ka fula uu u badan yahay axkaamtii gaalada ay u badato axkaamta islaamkuna ay ku yaraato waa daar gaalo waddan gaalo wey waddan islaan ma ah almuctamad kitaabka loo yaqaan ee uu qaadiguuu leeyahay safxada laba boqol toddobaatan iyo lix alqaadi abu yuusuf alxanafi oo raggii hore a ah, nin aada u qiimo badanna ahaa se wuxuu leeyahay wa tuctabaru daaru lkufri biduhuuri axkaami alkufri fiiha wain kaana jullu ahliha min almuslimiin wa tuctabaru daaru daar alislaam biduhuuri axkaami alislaami fiiha wain kaana jullu ahliha min alkufaar wuxuu leeyahay waddanku laba mabda' baa jira laba madhab bay isku hayaan culummadu wixii kale waa iska tafaasiil yar yar ah jumhuurtu waxay leeyihiin markaan idinla qabatiiyo dadka qaarkii waddanku iyo dhulku wuxuu qaadanayaa kolba dowladda xukunta xukunkeeda dowladda xukuntaaye hadday tahay dowla gaalo ah oon kitaabka rabbi ay ku dhaqmin oo kaafiro ah waddanku waxaan odhanaynaa waa waddan gaalo innagoo xukumkaasiinne haddana waxaa dhici karta in bulsho muslimiin oo badan waddanka ay degan tahay oo boqolkiiba toddobaatan dadka jooga ay muslimiin yihiin laakiin maadaama talada dadkay ka go-do iyo dowladdu iyo xukuumaddu aysan islaam shuqul ku lahayn ama naaqid min nawaaqid alislaam ay ku jiraan gacantooduna ay talada ku jirto waddankuna xukumka ayagu qaateen buu qaadanaya marka waxaanu leenahay idaa kafarat alxukuuma kafarat albilaad duuna araciya waa cagsigii khawaarijta khawaarijta waxay leeyn idaa kafara araaci kafarat alraciya xaakimka hadduu gaaloobo oo madaxweynuhu uu gaal noqdo iyo xukuumaddiisu bulshada ay xukumaanna gaalo wey taa marka madhab baatila weeye maka marka la joogay awoodda sariya maamulka waxaa iska lahaa kufaaru quraysh nabi maxamed iyo saxaabadiisi niman laga adag iyo laga xoog badan yahay bay ahay daartu daaru kufrin bay ahayd maka marka iyada ah daaru kufrin wa ilxaadin wa shirkin wa taaquud bay ahayd maca uu ku noolaa nabiyullahi llahi maxad sal ly slam iyo saxaabadiisa ay joogeen marka taas waa in la iska ogaado idan madhabkaas jumhuurtu saasay qaban waxay leeyihiin mar haddii madaxweynihii iyo dowladdiisa ay gaaloobaan waddanku wuxuu qadanayaa xukumka sultada madhab kale oo madhabul jumhuur ka soo horjeeda wuxuu leeyahay bulshadaa la fiirinhaya bulshadu hadday u badan tahay meesha ku nool islaam diinteedana ay xor u tahay gaalaba ha haysatee oo dowladdu gaalaba ha noqotee waddanku waa daaru islaam niman shaaficiya u ololay waa madhab daciifa ah weeye caqlan wa nadaran si kastaba aada u tabardaran wey ka asaga ayib weliba mutaqadimiin madhab laga soo guuriyey maaha bacd alaxnaaf almutaahiriin iyo shaaficiyada barhkood ayaa ku wareegeysta madhab aljumhuur baa xoog badan min xayu daliil almuhim daartu waxaa lagu xukuma wadanku wuxuu ku xukuman yahay kolba axkaamta ka fulaysa ma axkaam islaam baa mise waa axkaam gaalo hadday axkaamta ka fulaysaay u badato axkaam gaalo waxaan leenahay waa wadan gaal wadan weeye wadan gaaloobay weeye ayib hadday axkaam islaam u badantana waa daaru islaam bulshada ku nool waxba la egi maayo leanna bulshadu xataa haddii loo fasaxay inay iska cibaadaystaan oo xorod u cibaadaystaan hal maalin maalinoo kan xaakimkaee gaalka xanaaqe baa kugu filan masaajidda hala xidho soo qabta gabdhaha xijaabka dhiga indhasharka siiba wadaadahan wada salwaaka dheer salwaaka gaaban ha loo dheera garka hala xidho nin soo bixi kara ma jiro waxba ma tiid marka waxa yahay baa tahay gaalku un waddanka haystaan kugu tacasubin oon kaa hor imannin mooye maalinku kugu godoodo soo malaga on ma gelin mar haddaadan suldada gacan ku haynin oo gaalku xukumahayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaalba muslimiin ha noqdo meesha ku noole daartu waa daaru kufr mithaal ahaan ethoobiya soo qaad ethoobiya boqolkiiba kiiba toddobaatan dadka ku nool waa dad muslimiin ah weliba waa intay gaalada ogol yihiin wey ixsaa-iyaadka tirogobyahay gaalada ogashahay way dabcan waxaa dhici karta inay ka badan yihiin wa ficlan waa ka badan yihiin laakiin yaa haysta ilaa madaxweynihii muslimka ee xayle salaasi u dili jiray ee uu ikhtiyaalay uu dilay laga soo bilaabay ilaa yawmina haadaa gaala xukunta in yaroo kristanoo masiixiyiinoo mutacasibiina ah ayaa haysato dadka halka xamag ku dhagan madhab mutaakhirin waxay noqonaysaa ethoobiya oo kugu soo duusho hadda xamarka timid waa daaru islaam xamar laga bilaabo ilaa adisababa mise maqla tag waa daaru islaam warkii mutaakhiriintii shawaaficda iyo xanaafta qaybo ka mid a ah. <clears throat> bulshadaa badanee ku noolla maadaama ay iska cibaadaysatoo loo fasaxay wixii aan maamul iyo jihaad iyo tadbiiqu shariica aan ku saabsanayn waa daar islam bay odhanayaan waa mutaahiriinta laakiin sida raajixa marba hadday xukuumaddan waddanka haysata ay gaalo tahay bulshadan badan ee hutaa ka khutaa izayl ah maa tufiid waxba yahay weeye hadday wax yihiin may rogaan oo ku fadhiistaan ayagaaba meesha u badan may waddankooda dhaqdaan maxaa ka maqan oromada soddon iyo dhowrka malyana iyo cafartay ciisa iyo soomaalida cararka waaga ayadna meesha dhoobanee laleey somali galbeeda lagu hayo intay isku tagaan maa casar diirtaan oy kursigooda ku fadhiistaan oy xamar iyo isku furaan kharduum maxaaba ka maqan xamar ilaa kharduum bay isku furaan ka shaqaystaan oo caalim saab isku xidhaan ilaa qaahira sii socdaan waa isku xidhan tahay waa dhex baas weeye dhex taal baasoo ku dhex taalla weeye ethoobiya sida carab loo dhexdhigay yuhuud loo dhexdhigay baa afrikan bariga african waxa loo dhexdhigay musiibo kale ayib almuhim axkaamtu sidaas weeye waliba wuxuu ku yidhi yusuf alqaadi abu yuusuf alqaadi haday hadday doonaan beledka dadka ku nool muslimiin baa u bateen mar hadday xukuumaddu tahay xukuuma kaafir ah axkaamta fulaysana axkaam gaalato waddanku waa waddan gaal axkaamta waddan ka fulaysa hadday axkaam islaam tahayna daartu waa daaru islaamin dadka u badan ee degan ba gaalo allah ka dhigo haddii waddan dhan ay yuhuud iyo nasaare degan yihiin boqol kiiba sagaashan laakiin gobernatoore muslima ah haysta iyo qaale muslim axkaam islam lagu fuliyaa muslimiinta axkaamta fuliya boqol kiiba toban wey gaalada waa boqol kiiba sagaashan maxaan leena daartu meeqa wey daartu waa daaru islaam xukumka iyo suldadan weligaa fiirso wadaad baa intaa fahmi waayo yihi see ku dhici kartaa in wadanka dadka u badanna ay muslimiin yihiin haddana daartu ay daaru kufri noqoto xaggana salafi baa lala soco almabsuud lisarksi mujaladka ko iyo tobnaad boqol afartan iyo afar baad halkaa ugu laabanaysa alimaam ibn lqayim raxmat llahi tacala caleyh wuxuu leeyahay qaala ljumhuur jumhuur ahlicilmi waxay dhahdeen daaru lislaami hiya alatii nazlaha lmuslimuun wa jarat calayha axkaamu lislaam daarulislaamku waxaa weeye waa wadanka ay muslimiintu degan yihiin axkaamta rabbiga in laga fuliyo kitaabku uu ka shaqeeyo baqra ilaa barabnas lagu xukumo wey sunnadu ay ka fusho ayb wamaa lam tajri calayhi axkaamu lislaam wadan kasta oon axkaamta islaamka lagu dureerinin lam takun daara islaam waddan islaam ma aha ayaan lagugu sirin wa in laasaqaha wadamihii islaamka haba ku dheganaadabo inay xagga kaa tahay wadan islaana xaggana waddan islaana kaa yahay aduguna aad ku dhegan tahay xukun keeni mayso darisnimada waxba keeni mayso inaad axkaamta ku dhaqanto unbaa lagaa raba axkaamu ahli dima majaladka labaad toddoba boqol labaatan iyo sideed asheekh naasir sacdi cabdiraxmaan saaxibu tafsiir wuxuu leeyahay daaru lislaami hiya alatii yaxkumuha almuslimuun wa tajri fiiha alaxkaamu alislaamiya wa yakunu nufuudu fiiha lilmuslimiin walow kana jumhuuru ahliha kufaara alfataawa asacdiya mujaladka koobaad sagaashan iyo laba raqamka ah daarta isla waddanka islaamka la odhanayaay ee xukum islaam qaadan waa waddankay muslimiintu xukumaan ah, xukumka muslimiintana waxba kuu tari maayo in oday calool weyn ama maslax dheer dheer uu waddanka kuu xukumaya islaam baan nahay diinta waan ku dhaqanaa dastuurka waddanku asaasiga waa diin lislaam diinta waddanku waa diinta islaamka maxaasheed barra waa u qoray macamar alkhadaafi waa u qoran tahay xusni mubaarag waa u qoran tahay xukumkan suuriya xaafid al asad rigiis waa u qoran yihin meel islaam sheegata oon dastuurkooda uusan ku qorayn waddanka diintiisu waa islaam ma jiraan laakiin waa sheeko raqiisa lagugu sirhayo adaa lagugu siixinaya ilmaha waa la gilgilaa marka la siixinaya soo ma waa gilgilid iyo kabaabiso wey taqdiir waddanka diintiisu hadduu yahay diinta islaamka maa lagu dhaqo oo lagu xukumo baktiga mmaa maa fuudkiisana baktiga ma cuno fuudkiisana waan cabaaba dhihi jireen soomaalidu laanu baktiga ma cuno lakin fuudka isku fiicanna idan waa dadkaa lagu siraa kii maalow lahaa oo kale wey kitaabku waa munazal qur-aanka ah dastuurka embagaata lagu dejina waa muqadas waad dhegaysanaysaan b b c saas waa kala dareereysaan badin la-aanta eeg adugu musiiba ana haysata <clears throat> waa in axkaamta islaamka ay ka fusho muhiimaddu ma aha hadal la sheegtay war ruux dareeriyey waa dhib yartahay sheekh inaan wax kasta sheegtay waa awoodaa laakiin waxaan ku leenahay hoos maxaa jira macaanida nuxurkaa lasu haystaa leanu maraykanka iyo reer yurub iyo gaaladu kama xanaaqahay inaad dastuur ku qoto waddanka dastuurkiisu iyo diintiisu waa diinta islaamka waa shareecada islaamka kama xanaaqahayaan laakiin maalinkaad wadaad hiiro weyn keento tiraada saxeenkii meeshan dhigo meeshana qur-aanka rabbiga saaro kitaabka wuxuu ku siiyana go wuxuu kuu diidana daa oo la yihahda shareeca lagu kala baxayaa markaan baad kala baxaysa irhaab baa markaa soo boodahay sheekh abdcabdalla cazaam raxmat ullahi tacaala calayhi iyo keyrkiiba macluumaad bay bixiyeen aada muhiim u ah waxay yidhahdeen waxaa jira saddex arrimood oo mamnuucun duwaliyan wa maxduurun maxduuran caalamiya saddex arrimood oon adduunyada laga ogolayn baa jirta walaa muslimiintu ogolayn kuwa islaamka sheegen dowladahan ka hadlaynaa walaa gaaladu ogolayn saddex arrimood mamnuuc wey maxduur ninka lagu arkana waa in loola dagaalamo sidii balaayada looga hortago wey saddex arrimood baa jirta ko icaadatu khilaafatin islaamiya aw iqaama dowla islaamiya waa waa qodob waa mamnuuc muslimiintu waa in la kala qaybiyo dowlado laga dhigo lasii kala qaybiyo taqsiim lmuqasam wa tajzi'at lmujaza wey waa in las sudan waa in dhowr loo qaybiyo masar waa in dhowr loo qaybiyo soomaaliya way ballaaran tahay waa in loo qaybiyo intaasoo land loo qaybiyo somalilan puntland eh, eh, mudugland baa soo budi doonta mar dhow waan filahayaa eh, hiranland banaadirland soo wad by byland gadalland ha socoto weligeed land ka socoto ilaa ay soo gaadho jubbaland idan waa in muslimiinta la qaybiyo mamnuuc wey muslimiintu hadday isku tagaan oo xuduuddan juqraafiga la furo muslimiinta duniyada joogtay islaamka sheegtaay bashariyada adduunka ku nool boqol kiiba labaatan iyo shan wey waa rubuc alcaalam muslimiintu waa boqol kiiba labaatan iyo shan adunka dad ku nool oo dhan awood yar maa marka ma ah la soo heli maayo marka dad ayaga intay say iskugu midaysan yihiin ee isku fahmahayaan ee master u toogan hayaan ee isku meel ugu xidhan yihiin dad isku xidhan adunka ma jiraan yani fi taarikh ma dhicin ummadda islaamka waxa mideeya iyo waxa ka dhexeeya iyo qaabkay tahay waa waa umma gooni ah oon adduunka soo marin marka waa in la kala ilaaliyo boqolkiiba shan waa in meel lagu xajiyo boqol kiiba laba waa in meel lagu xidho boqolkiiba saddex adoo labaatan iyo shantaa waa in la qaybiyo xataa kuwii aan qaybsan karin waa in lasii qaybiyo lakala kala googooyo xuduud remiy waxaa arkaysaa geed ku qoranhayaa sumad baa ku taalla geed intuu qabto garas ah geed garas ah ama maygaago gudan la dhici sumada reerkooda ku dhijisanaa geedka asaga ninka daaqamaligii baa gala lan ingiriis baa noo xaday marka khidadii mxuu ahaa shakespeaker mu ah balaayadii wuxuu dejiyo taas waa mamnuucun duwaliya lama ogolo habeenkii la maqlo muslimiin way isku iman hayaan hal madaxweyne dooran hayaa khaliif la yidhaahdo ninku doon ha noqdo adduunka o dhan ka taliya taquumu qiyaamatuhum maxduurka labaad ee mamnuuca ah waxaa weeyaan tadbiiq ashariica alislaamiya islaam iska ahow masaajid ha kuu furaato gabdho ha kuu xijaabnaadeen dhib ma laha dugsiyo iska furaadeen ciidaysta iska bardoodama xatreeya waad fiicantihiin laakiin kitaabkan iyo axaadiidan yaan la keenin maxaakimta maxkamadda qaadiga meesha haysan iman hawshiini kale iska wata suuqu ha noqdo ganacsigay beecu dhan kastaba waa fasaxantihiin laakiin maxaa la isku xukumiyey fain tanaasactum fii shayin faruduuh mamnuuc maxaan samaynaa maraykanu waxaad samaynaysaan faruduuha ila alqanun lfaransi aw alholandi aw alamriki aw kada ka ilaaliya un kitaabka xukumka ka ilaaliya hawlaha yaysa soo gelin siyaasadda iyo nidaamka ka ilaaliya wadaaduhum masaajidda ha ku akaadeen reerka tufyataxel ha ku dhaqeen haweenka faraqooda waxa ka furteen markii ma jiro xoogo ama hala yaasiimo ama hala agasa lagu akriyo xoogo axan iyo fidiyakaadi ka saydin hawsha waa fasaxanta dhanihiina kala cabaa laakiin nimanyo xukumkan haskugu imaanin xukumkan waxaa iska leh shacabkaa u fikirhaya maskaxdooda wixii ka yimaada lagu xukumhaya alxukmu lilshacab la lilah subxana wa tacaala laakiin markaad tiraado tadbiiqa sharica alislamiya rabaa in alxukmu ila lilah amar an laa tacbudu ila iyo alla soo booto markaa malagaabaa gale mam irhaab baa tahay mamnuuca saddexaad aljihaad saddexdaa qodob baa adduunka mamnuuc ka ah waxba indhaha soo taagina waa xaqiiqa jirta wey saddexdaa qodob ninkii islaam muslimee ka tanaasulaayey gaalku waa rabaa waxaan weliba guryaha loo dhis dawlad baa la siin weliba xoog baa loogu dhiibi ayaga maraykanka hadda la weydiiyey dhowr koor baa la weydiiyey maalin dhubay hadda ka hadlaayeen waxaa le mus muslimka qunyor socodka ee doonaysaan noo sheega waana rogtay maraykan ow irhaab ha la qabto argixiso usuuliyo mutaaribiin waan bal noo sheega nasiya muwaasafaadka alxukmu calaa shay farcun can tasawurihi weeye bal muslimka shariixada aad diidantiin noo sheega waxaa dhe muslimka aan diidannahay ee mujrimka ee adduunka laga qabto baahan waxaa weeyaan howlaha ah waxaa weeye ninka aaminsan aljihaad fi sabiil illah in gaal islaam loo kala baxo ko wa tatbiiqa sharica alislaamiya labadaa qodob nin ka tunaasilaayo waa ninka loo baahan yahay fankan anagaa bixinayn warku waa iska cadyahay inaad adoo xirow iskaga wareegeysata meel cidla wiil yarba wax kharibhay iyo wadaadahana adduunka kharibay iyo etoobiya idinkaa nagu taabtay iyo yacni waa daciifnimo daciifnimo soomaalida ku jirto yan wa adduunka wax ka jira lalama socdaba maxaa marka muslimiin la weeraraya rash iyo maraykan isu geyno madaynay maxaa gaalo madaynaya marka la xoogo yaro xero meel iskugu timid la la galaacahayo oo sakara on tabar ba dhaqaale aan haynin walaa mashaariic qadiban haynin marka la baabi'inayo maxaa laiskugu tagahaya oo weliba dhaqaalihii lagugu baabi'in laha carab baa laga qaadaya muslimiinta caalam islam marka la yihahdo toddobaatan iyo konton todobada laga qaada waa inay bixiyaan ayib marka saddexdaa qodob weeye waxaa la isku haya adduunka wareega cadayska joojiya saddexdaa qodob weeye ninkii ka tanaasulina calaa cilmi uga tanaasuli qul inii calaa bayinatin min rabbi wakadabtum bihi way warku bayinada meesha taalla waa saddexda qodob ninka aaminsan aljihaad fi sabiil اllah anahu fariida laabudda min ixyaa'iha irhaab icaada khilaafa islaamiya taxkumu jamiica almuslimiin irhaab tadbiiq asharica alislaamiya wاtaxaakum ilayha irhaab saddexdaa qodob baa mamnuucun duwaliyan ah idan warku waa ma noqonaysa ina af ka sheegatay muhiimadu waa in maanta lagu dhaqmayo xukunka shareecada ninkaan ku dhaqmayno ummadda aan ku kala saarayn oon qaanuun hebel iyo qaanuun uqora u qoran yahay wax kasta uu sheegto isagoo cumaamad waxaan leenahay kaafir baa tahy ayib wa tajri fiiha alaxkaam alislaamiya muhiimaddu halkaas wey fitnada maanta taagan waa fitnat alxaakimiya tawxiid alxaakimiya lagu kala baxay wa yakunu nufuudu fiiha walaw kana jumhuur ahliha kufaara lajna daa'ima warkeedaan kusoo gaabiy liliftaa waxay leeyihiin wa kullu bilaadin aw diyaarin waddan kasta ama guryo kasta laa yuqiimu xukaamuha xukaamtu aysan oofinayn wadawu sultaani fiiha iyo kuwa xukumee taladu ay ka go'do xuduud allah xuduuda rabbiga nin kasta xuduuda wuxuu ku oofiyaa inuu ku gabado macmar qadaafi baa nafta loo keena gaal baa tahay wuxuu yidhi anu xuduudan oofiya maxaad oofisaa khamra ruuxi caba ah waan garaacabo khamrada ruuxi caba ah waan ka shaqeeya oo liwaadka iyo zinada iyo ribada iyo balaayada kalema khamrada marku wuxuu leeyahay waa mukhadiraadkii bay kamid tahay bal addunkii bay kharibtay ah. kuwa kale caalamisa kulli waxay oofiyeen xad lxiraaba nin kasta oo amnigooda ay ka baqaan kursigooda oga baqaan waxaa lagu qaadi sida shaafida loo qaadi garn ardadu soomaaliyeed waagii hore casarkii marka la galaa shaafin baa la qaadi jiray intixaabo lasoo guuro dab la shido yaa nin cod malan baa la hormari jiray shaafiy baa la qaadi jiray ninkii xukaamta dowladaha maanta adduun ka jiraaya amnigooda ka hor imaaday u arkaan inuu nin nool yaho dhexlo ku jirto inamaa jazaau ladiina lagu qaadaa shaafiy baa lagu qaadi inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascawna fi lardi fasaada xad ilxiraaba laga ofi xad ilxiraaba asagu difaacaya ma aha xad ahaan loo ofin maayo waxaa loo ofin kursigiisu <laughs> ku difaacanaya meel aan xadkaa laga ofin adduunka maanta ma jiro kii baasaboorka fooji kariya inamaa jaza waa lagu qaadi kii lacagta feeg samaysto xoogo marsada inamaa jaza waa lagu qaadi shaafiyadii ninkii feermada iyo e, tawqiicaadka boqorada iyo nimanka mas-uuliyiinta iyo jooga meelaha customka iyo mxuuha bodharada iyo waa isna inamaa kulligood inamaa jaza waa taqaan ka soomaaliga meelahan sacuudiga jooga intuu dac soo goosto bug xoogoga bixinhaya inamaa jaza waa taqaana idan kulligood inamaa jaza way way isfahmeen maxay isu ayaga difaacaysa musiibaa taalla sheekh amaa xuduudi kale la odhan mahayo marka ay dilahayaan ama ruuxa ay la kacahayaan waxaa laga ofin xad sharci ah waxaa la odhan waa laga oofin wuxuu ka hor yimid amni lqawmi waddanka amnigiisiibuu khalkhalgeliyey ee amnigiibuu kharibaya ka gaalowtaa waa ogosha gaalo marka waxay lein taas waa fiicantihin laakiin saafiyan lagu dilin he xabadna lagu dhufan kursi korontaha hoosta ah lagaga qabto xoogo korontaha lagu qabto ama irbada lagu dhufto iron mowt raxma wal mowt raxma lagu sameeyo mar ama see madaxa lagugu bashaqo ama barays ha laguu sidaayo dhiigga ha meere ama irbad sun ha lagugu dhuftay lagu dil on kolley dil waa dil on waman lam yud bisayfi maata bigayri tanawacati alasbaab wadaa waaxidow si kastaba noqotay aduu waxay dhaheen beled waddan kastoon dadka xukumaaya ama taladu ay ka gooda aysan xuduudda rabbigay oofinin walaa yaxkumuuna fi alraciyati bixukmi lislaam bulshadana aysan islaamka ku dhaqin walaa yaqwa almuslimu fiiha cala alqiyaami bima wajaba calayhi min shacaa'ir alislam fahiya daaru kufr mujaladka labiy tobnaad safxada konton iyo labaad wabitaxdiid saddexdaa qodob un weeye bitaxdiid warkaan soo gaabiye in shareecada rabbiga loo xuguntamo oo lagu kala baxo waxaa u dambaysa kun sideed boqol konton iyo sideed kun sideed boqol konton iyo sideed baa ugu dambeysay kitaabkoo laga hadliyo warkaa iska ogow yaan lagugu sirin marka xoogow laaixaad iyo derbi meela ku qoran iyo ayib aniga kuusoo sheegay warka abulwafa ibn caqiil alxambali waa kii soo yidhi markaad doonayso bulsho muslimiin oo xilligaa joogta inaad qiimayso ood ogaato diintu meeshay ka joogtay iyo meeqaankay agt agtooda ku leedahay aad ogaato ha eegin buu ihi masaajiday buuxin hayaan iyo jamaacaadka iyo isku dagaalamhayaan iyo ragga siyaacaaya ha eegin buui xajka maka la jooga ninka cumraysan ninka xaajin haya nin kala tuuranhaya gaabsan iyo labeyka carafa isdaba wareegeeda iyo mino barigeeda iyo dawaafkan ha eegin buuri xaj badan iyo cumro badan islaan laguma qiimeeya buui salaad badan laguma qiimeeyo iyo masaajid buuxda maxaa lagu qiimeeyaa wa inama ndur ilaa muwaata'atihim acdaa shariica buui kolba gaalada iyo cadowga diinta islaamka meeshay ka tagaen fiiri buui wa nimanku niman halgamoo iska dhacsha ma yihiin mise maya hoosta ka xariiq kuwa waa ku daaye kuwaa ku daaye ayib marka haddaan ku dhaha yakfiika min asalafiya xoogow dhalinyaro saaxiibada ah wa jamaacat almasaajid iyo xoogo saaxiibad booqato wa bir alwaalidayn wa taacata waliy lamri yakfiika min asalafiya halkaa fadhi ku gaarti warku waa iska cadya marka waxaad ku qiimaysaa buuri kolba cadowga muslimiinta meesha ka jawaab ma waafaqsino ma la shaqeeya ma la janqaadan kafaro hoosta ka xariiq murtadiin iyo munaafiqiin iyo kuwa adduunya doortay dalika biannahu mustaxabu lxayaat miya cala alaakhira kuwaa meelgee haba tabar yaraada niman soo taagan oo dagaalamaya ma yihiin oo halgamaya oo waddadii nabi maxamed hayaay nimankaas wuxuu yihi waxba ha eegi masaajidooda ahlu khayr wey war la yaqaano wey sheekh waa la ogyahay in cabdilla xasanna wuxuu ihi gaal nimuu kuu ammaanay kaa dhimay isaga kaa yaqaana gaal buu nimuu kuu ammaanay wuu kaa dhintay kudaa runtii dib u fiiri sheekh ummadda boqol sano ku horreeyey wadaadka asaga ah boqol sano hadday soomaaliya dareemahayen wuxuu dareemaya xilliga asaga ah kuwaa iskale weligood buu soo gaadhin oo uusan imaninba xataa waxay ku leeyihiin ina cabdilxasan baa noo yimid oo waad xujadu uuna laayay oo weligii ma imanin meeshare nin soomaaliya ah ama waddan ama gobol soomaaliyeed oo aan laga eedaynayn oon lalahayn intuu noo yimid bu waa agtana mariyey ma jiraan waa dhaqan lagu yaqaana nin kastoo mujaahid hawshan u istaagaayey gaaladu dacaayaadkaas ay ku furaan ayib ku idinku hadda jooga waa laydin kari layahay oo kuwa shalay soo baxay idin badbaadiyey oo idinku halkaa hayo wiilishiin la dhiibo gabdhahana la xoogo waddankuna xaalad aan weligii uu soo mar uu ku taagan yahay kuwa yararkaa intay soo baxeen isku duway dhiiggeedu daadiyay kadibna amni waddan keenay ba waxaad tihahdaan waa ree hebel oo shaar soo gashaday idinkoo il baxay oo dawlad soo maray oo dhaqaale yeeshay oo adduun maray oo caalam islaami u furan wax idin baxay oo jaamiciyiin iyo culumo iyo dakaatire iyo ahlu khayr bale baad hadda waxaad taagan tihiin meeshii inay cabdilla ka dagaalamy meel ka daran baad marka taagan tihiin marka boqol sano oo hadda hadda ka hore bal dib taarikh u fiiri xoogu cajalka dib u celi maskaxdaada dib u celo boqol sano soomaaliya meeshii taagnay dib u fiiri baabuur dhan oo socdo bas oo xa u socdo waddan dhan gobol ka baxay baad arkaysaa duurki marka la gaadhiiyo salaadii oday waayeel xogow jalamad kilibuu la degahaya asaga casarka tukanaya duurka haweenka iyo dhallinyarada iyo ragga meesha dhooba nin degahaya ma laha somaali dib u fiiri masaajidaad iman dhowr duqay oo qadhaayow ah oo meelay aadaan waaye oo indhaha wax fiican aan ka arki ba masaajid soo hadhay ama iman hay marka saada la aadaab yar yarkao dhan arkay maysid ma jirin idan idinkoo intaasoo wanaaga soo maray xumaan badanna soo maray oo xilligan taagan bad adduunkii qiimeyn wada amika ka daagay rebel baashaar soo gashaday kuwan balaayaa wado meel bay ka yimaadeen oo meel bay lacag ka soo qaateen adoo lacagta baad soo qaadata musiiba ummadda haysata marka taa ayadoo waxba ku noqon mayne kun sideed boqol konton iyo sideedda baa ugu dambeysay tadbiiqa shariqa sharica alislaamiya altaxaakum ila kitaab illah markii suldaankii cumaaniyiinta uu soo saaray qaanuun aljaza qaanuunka loo yaqaana marka isaga raashka intay dagaalameen dagaal badan socday ree yurub iyo ree gaala intay u yimaadeen aan heshisiino itifaaqiya la wada galay musiibada meeshaas ka bilaabatay meesha laga bilaabay cumaaniya halkaas ahayd qaanuuljaza bay sooyay qoreen oo xuquubaadka ku saabsan xuquubaadka iyo dembiyaha ku saabsan waxayna ka soo koobiyeeyeen alqanun alfaransi kun sideed boqol konton sideed bayd waagaasa ugu dambeysay atadbiiq ama altaxaakum ila kitaab illah wixii ka dambeeyey caalam islaami mid kasta waan xoreeyey soo maah qaanuunka cumaanigaa bay kobiyeysatay kadibna luqadeeda carbeed bay ku qoratay innagu waa soo kobiyeysanay kii masaar masar qayb baan ka qaadanay ingiriiska talana qaybaan ka qaadanay somalia lagu qoro protocol soddon iyo lix baad gashay saddex boqol iyo labaatan baad ku jirtaa boqolka toban iyo afraad baad ku jirtaa war maxay ahayn aayadahan qur ku jiro ma taqaan warku waa dhan yahay almihim ayadoo sidaa tahay wadaadihii baaba maanta dawlad kitaabka rabbi ku dhaqanta inaysan jirin dada dhihila wadaadkan isagaa waxahaasano waalan ayaga ka dhagayso kitaabka loo yaqaana dowr alculamaa waadducaat fi fitnat alkhaliij sacuudiga ninety one kii markii ciyaarta naloo dhigay ciraaq intay ku duushay xoogow kuweed cagta marisay kadibna la yidhi ka bax hadii kale uuba boqolaalanka la iskugu keray oy carabtu ay baabi'inaysay ciraaq la baabi'inhay wadaadihii sacuudiga jooga waxay lahaayeen sadaam waa gaal wuxuuna gaal u yahay mabdau shuuciya wa xisb lbacthi waa xisbi gaalnimoa xisb lbacthi baana waddanka xukuma shuuciyay ku dhaqmaan dowladihii sacuudigu ay kaalmaysteen ee joogay ee dagaalka galhaya weliba ciraaq baabiye ciidankeedii suuriya ahayd suuriya waa xisb lbacthi weliba ka daran ka sadaam ka daran ka ciraaqna ka daran idan sheekh albani ata la wuxuu niyo midna waad weeraraysaa midna waad wadataan bal isqabadsiiye gaalna waan weerar gaalna waa wata ummadda wax kale u sheega waxaa tahay ninkan waa dafcu saa'il fataawadan wadaadu ay saarayaan inay xisb albacthi waa waa gaal waa xisbi kan ah wata kii suuriyaad wadataan shuuciyo dhan baad wadataan gaal o dhan baad wadataan maxaa meesha ku jira waa musiibana haysata kitaab la qoray baa jira marka xilligaa la qorayo wadaadihii sacuudiga joogay ama hay-atulkibaar ha noqdeen ama lajna daa'ima ha noqoto ama ducaadda ha noqdeen ama khudabada ha noqdeen nimankii xilligaa joogay kitaab lagu ururiyey waxay ka yidhaahdeen arrinta ayada ah. dagaalkii khaliijki hawshay ka yidhaahdeen iyo say uga qeyb qaateen iyo si shacabka loo kiciyey loo dagaalgeliyey dayib kitaab lagu qoray wy kitaabka asaga ah. waxaa ku qoran markay arrinta ka hadlayen waxay dhaheen sacuudigu hiya dowla alwaxiida alati tuabiqu shariica alislaamiya asamxa bay dheh sheekh cabdalla jilaali wuxuu leey sg ama jilaali waxaa tirado isaguna alana laa tajidu dawlata taxkumu bisharci اllah ida اstahnayna hadihi dawla bur haddaba runahaas u sheegne warnimaan run ka sheegin been baa u qarsoone runaha idiin sheegay buuhi adduunka maanta dowlad kitaabka rabbiga ku dhaqantay iyo shareecada adduunka maanta ma jirto markaynu soo rabnaba dowladeenna sacuudiga hoosta ka xariiq iyaduna muxaadarada loo yaqaan muxaadarat albaqa lihada diinu asagu uu leeyahay baan filay inuu asagu leeyahy cid kale muxadarad kelimad halkaas ku jirtaa kitaabka laftirkiisuna uu soo guriyay hadalka sabxada labaatanaad doctor caaid alqarni oo culamaa alxukuuma hadda ka mid ah xukuuma sacuudiya suldaani ba hadda noqday kaana suldaaniyan maqli jirtay adugu xilligaas ragga u afdheeraaye buu ahaaye laga fadhiisan waayo sacuudiga meel kasta ka hadle khudab buusaa usii daayay risaala ilaa baqdaad risaala ilaa kada wuxuusaa usii daayay aad baa loogu mashxraday kumaan kun oo cajal baa laga bixiyey khudabkiisii wadaadin hoose ka wada buuq ma jiro ilaan hawshu waa la wada soco marka iyada ah wuxuu ihi caadqarn xilligaas fii baghdada wa fii amhaaliha min cawaasim alcaalami alislaami xukmun bitaaguuti walaa yaxkumu bishariica alislaamiya ila hadi lbilaad buul baghdad oontaan weeranayna ah iyo caasimadaha adduunka ku yaalloo dhan daaquud baa lagu kala baxaa alam tara ila ladiina yazcumuuna ka shaqaysay bul kulligood anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakama ila taaquut kulligood daaquud ka fiiri buul qaamuuskaada xukumaanka eh, adduunka oo dhan xukuma daaquutiyaha ku noqdeen buri waxaan ka ahayn buri waddankan barakaysan khudbada loo yaqaana risaala ilaa baqdaad buu hadalku ku jira iyo kitaabka laftirkiisa aan kuu sheegay daar culamaa waducaat fi fitnat alkhaliij sabxada labaatan iyo koobaad ayib idan xaqiiqadan hadda ay wadaaduhu sheegayaan waa xaqiiqa macluuma boqol sano ka hor la sheega wey waxaadna u laabataa oon kugu sheegay kun sideed boqol kontan iyo sideeddii baa tatbiiqu sharica islam caalam islami ugu dambeysay yaan luglugoyn war war lagugu lugoyn hal xugum oo laga tanaasulay waa tanaasul can jamiic alaxkaam kullun kadaba arusula fa xaqa waciid suuratu qaaf somada maql iyo soo qabta aayadda ka horreysa kadabat qablahum qowmu nuuxin asxaabu rasi wa hamuud wa caadun wa fircoonu wa ikhwaanu luut wa asxaabu laykati wa qowmu tubac kullun kadaba arusula fa xaqa waciid kullun baa intan damb kadaba rusul rusul o dhan baa la sheegay idan man kadaba birasuulin fakaanamaa kadaba jamiica arusul lianna maxaa yeelay rusushu waxay la yimaadeen kulligood bixaqiiqa waaxida bimanhajin waaxid bay la yimaadeen bicaqiidatin waaxida furuucdu ha kala duwanaato maadaama ay kulligood ka turjumayeen xaqiiqa waaxida ka turjumahayeen ninkii hal rasuul beenaye kulligood waa beenayey sidoo kale shareecadu waxa wey waa manduuma mutakaamila man ankara xukman waaxida minha aw caطala xukman waaxida minha maca alqudrati calayhi fakaأnamaa kadaba waradda sharica alislamiya kulaha taa iska ogow midda kale meesha laisku hayo salaadahan iyo cibaadaadkan howlahan yararka ma ah maraykan iyo yarunba waa ka socdaan sadaan sacuudiga ugu cibaadaysan karin baad ugu cibaadaysan meelaha kale yurub maraykan meela mid ah iska badaa wax kale taas lagama hadlay culimadu dacan waxay dhaheen marka laga hadlahayo idhaaru diin shacaairka diinku waa inuu marka laga hadlahayo ma aha in salaada laguu fasaxo ciidaha laguu fasaxo dugsiyu ay furan furanya ma aha waa in jihaadku taagnaado gaalana caay karto oo intaad soo istaagto bush iyo maraykan iyo reer yurub iyo yuhuud iyo dhawaaqidda caalamka haysta aad ka hadli karto ood caayi karto sida nabi maxamed isagoo laga adag yahay oo laga awood badan yahay oo adeerkii iyo tolkii un difaaca hayaan inagu wuxuu la taagnaa waxaano dhan abaadil wa qurun weeye abu daalib wiilka naga qaba cayda un ka qaba iska jooga cayda un ka daa waa inaad asnaamta iyo dawaaqiidda iyo gaalada caayi karta xabaduna ay socoto wey hada huwa duhuuru diin culamaa dacwa saasay kuu caddayan ha u qaadanin masaajida kuu camiran iyo dugsiyaha kuu furan iyo xoogo suuqa kuu socday iyo gabdhaha kuu xijaamay laysa hada duhuur diin duhuur diin waxa weeye in lagaa cabsanayo adiga xubin xubinkadan lagu reebahayo laakiin anagoo gaaloo le waxaan ahay mutafatix mutanawiraan ahay oo tacasubka nin kasta diintiisa laakiin markaan soo gaara saddex qodob nimanka hadda intaa yartaa ka cabsaday miyaa gaala iska dhicinhay <laughs> taye waxa laisku hayana wuxuu ahaa sidiisuba waa qeybta xuduudda masaa'ilka jinaayaadka masaa'ilka andima siyaasiya ku saabsan haadihi hiya almusiiba ma aha cibaadaadka iyo hawlahan laisku haya taa ma ah taa muranba kama jiraba masaa'ilku muranka ka socday kuwaas wooyo kuwana waa hora laga tanaasulay taa iska ogow yaan lagugu lugaynin ninka loo yaqaana sheekh maxamed rashid rida wuxuu sheegay jamiica alcaalam albilaad alislaamiya o dhan ba kulligood bilaad alislaamiya o dhan kulligood inay ka tageen ashariica alislaamiya min xaytu ataxaakum ilayha in ayada loo laabto fii kulli sakiiratin wa kabiira lagu kala baxo taa waa dhammaatay bu qawaaniin baa lagu kala baxaa taqriiban sheekh geerisa waxa laga jooga wax ku dhow boqol sano taqriiban waa ku dhowdaa ama sideetan haddaysan ka badnaynba wuu caddeeyey wuxuuhi kulligoodna daartooda waa daaru kufrin ninkii ka hijroon kara u ka jiroon karaaba caalam islaami qaabku wax socday ninka kaga ka ogaana xilliga inuusan jirin baan filahaya kitaabka hadda loo yaqaan almuntaqa min fataawa almanaar baad ugu laaban karta mujaladka koobaad afar boqol sideetan iyo sagaal ayib waxaa warkaas si fiican ugu cad yahay mujaladka toddobaad min fataawa almanaar fatwada raqamkeeda toddobaatan iyo toddobaad wey toddobaatan iyo toddoba halkaas warkaas saa isugu cadyahay waxaana kasoo guuriyay anugu kitaabka ma haya naqlan can risaala xaqiiqa alfiqa anaajiya kitaabkaasaan kasoo guuriy ninka loo yaqaan rafiicudiin adahlawi iyo sheekh sadiq xasan khan oo qudaadii rag culimmada ahaa iyo ahlu khayrka ay hindiya joogay ahaa meesha musiibada ka bilaabatana hindiya kamid ahayde waxay ka hadleen oo yidhaahdeen hindiya iyo meelo badan oo ka mid a ah maanta gaalada ingiriiskia qabsaday waxay ogol yihin in la iska cibaadaysto in laiska tukado cashiraha la barto iskoolaadku iska furaadaan ka waran baa le sheekh masuud daartu daaru islaamin ma ah wuxuu idhi ayagu baska haya mooye maalinkay kuu baahdaan soo ma kala tuuri karaan haa daaru kufr xukama waxaa jira boqoraa joogaa la yidhi shareecadu wax fuliyaa hal xugum haddaysan fulin ayagu awoodo waa kafaraba kulligood daartuna waa daaru kufrin aladiina jacalu lqur'aana cudeyn afa tu'minuuna bacd alkitaab wa takfuruna bacdan waa laga diiday yuhuud baaba laga diiday alla adugu kaa yeeli maayo ayib marka hawshu waa sidaas ama asheekh ibraahim maxamed ibraahim mufti daar sacuudiya saabiqan muftigii sheekh ibn baas ka horreeyey asaga wuxuu leeyahay waddan kasta oo qaanuun iyo brotocol ku dhaqmaayo waddanku waa waa waddan gaal daaru daaru kufrin wa tajibu alhijratu minhu in laga hijroodona waa waajib fitnat lkhaliij kitaabkii dib ugu noqo hadda markaas ayada kitaabka muxuu kusoo yidhi iyo hallay waxay ku yidhahdeen rashiid rida dahlawi sadiiq xasan khan sheekh cabdalla aljilaali sheekh caayad qarni iyo iyadoo lagu raacay fadwadaasun la khilaafin waaga ayada mujmac bay ahayd cinda sacuudiyiin lajna iyo hay-ad kibaar iyo kulli israaci kala qaadi waxaa lagu soo sheegay waddan maanta diinta islaamka ku dhaqmaayo inuusan jirin oon sacuudiga ka ahayn kontan iyo lixda horta bale hoosta ka xariiq inay daaro kufran yihiin kontan iyo lixda taa waa iska xariiqantahay sacuudiga markaa inoo dambeeyo sheekhu marka wuxuu ihi sheekh maxamed ibraahim kulligood wadanka soo qaanan ku dhaqmaayo waddanku wadan gaalayan lagu lugoynin madaahirtan iyo muuqaalayan lagugu sirin iskaga carar buuhi keena hijiro waddan gaalo weeye mujaladka lixaad fataawadiisa madbuucada taalla dabca alula mujaladka lixaad safxada sideetan iyo sideedaad wey xaqiiqa meesha ku jirta ayadana jirta oo muhiima in la caddeeyo sheekh maxamed rashiid rida iyo axmed shaakir waxay caddaynayaan niman hawsha adoo la socda weyn ninna wuxuu aha mufti lubnaan weliba mufti caalam islam o dhan bu xilligaaba ahaaba rashiid rida oo kale axmed shaakirna qaadi misra buu ahaa qeyb ka mid a ah misr akthara min halaaثiina caaman taqriiban waxay leeyihin xaqiiqa aada ba in la ogaad u baahan baa meesha ku jirta waddan maanta axkaamu shariica taab adduunka ku maamul horta ma jiraan laakiin wada qayba qayba ayaga ka mida ah dowladaha ayaa axkaam bay fuliyaan waafaqsan shareicada rabbiga ee waafaqsan laakiin markay fulin hayaan bixukmi alislaami ow bixukmi kitaab illahi wa sunnati rasuuli kuma fuliyaane waxaa lagu fuliyaa bixukm wa biismi almelik aw ra-iis aljumhuuriya taa ayaan weliga lagugu sirin buuri boqor wuxuu dhihi waa marsuumkii soo baxay wareegtidii uu soo saaray boqorku xilligaa waxay sheegaysaa wuxuu soo saaray waxay waafaqsan tahay kitaabka rabbiga ee qaybo ka mid a marka waxa la dhihi dastuur alurduni qaanuun alkuwaiti kan almisri nidaam asacuudi ma aha buuri marka lagugu sirin buuri marka laleeyahay shareeca waa in la dabaqo waa inaad dabaqdo min xaysu kowniha ay tahay kitaaba rabbig wa sunata nabiyika bixukmi lislaam ayad heblaaye saasay tiri xadiidku saasuu yiri waa war ku baxo wareegta adiga kaa imanayso biismika kugu qoran ma aha diintu taana waa lagugu khalday iska ilaali waxa ay reer khaliij ummadda ku wareereen baa taa ka mid ah weligaan lagugu sirin buuri waxay ku xukun wareegto soo baxday weeye taarikh heblay soo baxaa ku qoran taarikh heblay soo baxday bishii heblaayo oo waafaqsan hijriga intaas boqorkaa soo saaray waa xukun ku socda biismi almelik wa biism alraiis ow bimajlis annuwaab ku socdo weeye waafaqa shareicata am khaalaf aygo hor u taalla maaha marka waafiqitaankay waafaqad ee kusoo dhacday waa iska musaadafee alla u hoggaansan iyo diin jacayl iyo ku dhaqan shareeca ma aha sida caamada indhaha lagu qabto mogta lagu horboodo musiibo wey taana iska ogow bay ku yidhahdeen si fiican bay cabdilkhayr allah siiyo waxaa aada u faafaahirinta ayadaa ninka loo yaqaan rashiid ridla wuxuu leeyahay xaqiiqda markaa leeyahy wahiya ana albilaad alati tusama xukuumaatuha islaamiya laa tajri fiiha alaxkaamu alislaamiya min xaysu hiya islaamiya bal laha tashriicun wadciyun khaas mukhaalifun lisharci alislaamiyi wayusama biismi lbaladi yuu yihi sheekhu aw alqutb wayusama ra-iisu xukuumatiha shaarican watunafadu alaxkaamu bismihi bimacnaa ana huwa shaaric walmunafidu laha bisulطaanihi wasmihi laa bixukmi illahi wasmihi ufiirso hawshaa waa inaad ka ogaato weliga aad noqoni un derbi aan mare lagu saaray mujaladka koobaad afar boqol sagaashan sideed muntaqal manaar ugu laabo usoo laaba hadda dawladdii keliya inoo hadhay imow maxaa inoo hadhay rag markii lasrereebay sacuudiga inoo hadhay sacuudiga ninety one ka sheekh albani wuxuu xukumay inay gaalo yihiin oy gaaloobeen haddaan wadaadihii qudbiyiin ama akhwaanulmuslimiin ama nimanka la odhan jiray alqaacida ama alshabaab ama ictisaam iyo itixaad ka soo goorin lahaa rag badan baa afka tuuri lahaa ayib laakiin sheekh albani baa xukumay markay fitnat alkhaliij dhacday yaa masaacib badan dadaallo badan baa la sameeyey in sheekh albani yimaado sacuudiga oo mutamar ay ka soo qayb galeen laba boqol mise afar boqol bayna afar boqol oo caalim culamaa dawla wsulta la soco baa la keenay riyaad lagu soo ururiyay qaybna maka la keenay waxaa la yidhi durbaanka noo garaaca noona sheegay kulligood inay gaaliya aan ka shaqeyn sheekhu waa diiday intaasoo waasadhaan la bixiyey waa u dhaqaaqi waay reer ciraaqba wax isku dayeen si rasmia warku ma ahayne in sheekii haddana loo yeedho bal ciraaq asna sadaan mutamar buu qabtay uu islaam baan ahay waxan o dhanna gaalo way jahaad baa ku jira allahu akbar nin kasta markuu yimaada allah akbar buu yidhahdaa nafta ay qabato ah calanka waa xataa ku qortay warshada u weyneed ee khamro samaysay ee bariga dhaxaana isagaa sameeyey waa idinsoo sheegay bendhi wadaad iska badaa wax kale ayib wuxuu hadda ku dhintay allah naga og anagu hadda taa dabagelim lakin wix horaan ka hadlayna sheekh alban wuxuu hi dhaqaaqi maayo bartaa dha laa ciraaq walaa walaa masar walaa sacuudiga beri baan ah sheekh markii dee weyn weynoo culumo oo hawshina diiday dhib bay noqotay jariidad ka soo baxda sacuudiga oo kaad loo yaqaano afka dowladda ku hadasho ad ad aada loo isticmaalo taqaanaa baa waxay qortay sheekh albani wuu tegey mu'tamar iyo shir ka dhacayay baqdaad oo sadaam oo ku martiqaadaaba ka qayb qaatay idan sadaam buu la sabtay sheekh albani waa dacayd waa faylashaa la isgoynhaya sheekhu arrintaasuu ka hadlay muxaadaro qabtay marka wuxuu yihi iska daa sadaam ree sucuud hadday i yeedhaan buu ihi ana barii'un minhu ballamkii laana yeeleen buuhi oonan u dhaqaaqeen masaladii buu taxaliiliyey wuu waday wuu waday wuu waday wuxuu sheekhu soo yidhi kadibna warka marka lasoo gabayo waxaa weeye xukuumad sacuudiya wuxuu sheegay inay tahay xukuumaadka diinta islaamka ugu dhowaa sheekhii ayaguna mabda ka dhexeeya adacwa adacwa ila altawxiid wa nabdi shirki wa muxaarabat albidac walkhuraafaat laakiin saacaddan buuri waxay dhex fadhiyaan buuri lambar aada xun bay dhex fadhiyaan buuri almuwaalaat muwaalaat alkufaar wa mudaaharatu lmushrikiina cala almuslimiin bay ku jiraan buuri haddaynu qadarraa in saddam xuseen uu gaal iyo bacdi yahay xukuumad ay gaalo tahay bulshada malaayiinta ee reer ciraaq ma gaalaa ma saddam baa la baabi'in mise bulshadaa la baabi'inhayaa hal milyan iyo shan boqol oo ilmaha ku dhimatay iska da rag intaan la gaadhin fitnat ciraaq hal milyan iyo shan boqol oo caruur ah ayaa ku dhamaatay dad waa markoo badaabahada carruur meesha halkaa gaadhay dadka kale iska badaaba markaba bulsha la baabi'inayo minsidaan baa la baabi'inayo nimanka ka jihaad ku sheegana waa baadil jihaad ma aha reer sacuudi waadahooda waxay qaadeen waxba kama jira jihaadna ma aha bakti weeye xaqiiqa inan siin buri warkaan wareejin maaye arrinta dhacday bu labadoodu in maraykan iyo ingiriis oon ognahay buru sheekhu labada dowlad adduunka ugu khayr daran ee muslimiin oogu neceb ee muslimiinta baabi'iyey ee falastiin yuhuud ku wareejiyey aminkana dacmiyay daba taagan ee taageer muslimiintana baabi'iyey labada dowladoodba idaacadaha sacuudiga iyo jaraa iyo wadaadahoodii iyo kulli ka hadle waxaan rabaa xukuumadoodiiba ay ka hadashay in ay yihiin laba dowladood oo saaxiiba ah addowlataan asadiiqatan lilmamlaka carabiya sacuudiya wuxuu ihi marba haddaad kaalmaysateen war iska cad weeye wuxuu la mid weeye arrintu mid saddexaadna maba lahada imaa in maraykanku iyo ingiriisku ay muslimiin yihiin oo idin islaameen oy tawxiidsadeen gabdhihii uun intay guursadaan ama u fuulaan gaalaha dhihi jiray way islaamay soo garan maysaan yurub maraykan bay aad oga oga jiraan ah, waan ku islaamay bu yili way islaamay un wey ha socoto sheekhu wuxuu ihi imaa inay idin islaameen maraykan iyo iyo ingiriisku taana hadda waran jirin iyo imaa in dawladda kaalmaysata ay gaalata labada mid weyba labadaa unku soo kala caddeeyay xaqiiqadu waxaa weeye maraykan iyo ingiriis ma islaamin xaqiiqu waxa weeye meesha kusoo hadha natiijadu dowla sacuudiga farad birabbiha wa bisharciha wa bidiiniha haddayba waagi hore islaan ahayd xukuumadaan ka hadlaynaa bulshada ma ah ayib halkaas taas sheekh albana waa kugu filan wadaadaha kale iska badaaba ama wadaadka loo yaqaan abu maxamed almaqdis asagoo kitaab buu qoray la yidhahdo alkawaashif aljaliya fii kufri dowla sacuudiya laba mujallad wey halla akriyo iska badaa kaas aduu sheekh albana kugu filan yakfiik sheekh muqbil asaga wuxuu ihi weligeedba sacuudiga iyo xukuumadda ama fahad iyo ragga la halmaala weligoodba jaajuus bay u hayaan bui maraykan ingiriis goba yaqaanaa qadiim buu camiil ahaa buui goorma nimankaa diin laga sugi maayo waxay ku qorantay kitaabsi qaarat lashad mi amsa ijaabatu saail buu ku qoran yah ama qamc macaanid mid buu ku qoran yahay haddayba labadii nin ee ugu difaac badnaa xukuumaadka oo sheekh albaani muqbil halkaa ka taagan yihiin rag kale maxaad ka sugaysaa intaasaa kugu filan muhiimaddu marka waxaa weeye warkaan soo gaabiyo qodobkaan ka baxe bulshada maanta islaamka sheeganaysae marka laga fiiray ku dhaqanka diinteeda iyo ka hortaga cadowgeeda iyo la dagaalankeeda iyo say diinteeda dhiiggeeda naftooda ugu horeysa laga fiiriyaay waa mujtamacaad jaahiliya diin aan shuqul ku lahayn xagga dhaqankooda marka la eego wey kana laazimamhay inay gaala yihiin amaa dowlad ku sheegu waxa dowladaha sheegtay ayaga iyo bilaad ay xukumaan waa bilaadu kufrin bitarkihim litadbiiqi shariica alislaamiya wa taxaakumihim ila taaquut wa muwaalaatihim lilmushrikiina walkafara ayb bal wuxuu leey shekh albani la dagaalan aan gaalo la dagaalan iskaba daaye bal nunaasirhum bur annagaaba kaalmaynaba runtii iska daa inaan la dagaalana iska daa xukuumaadku ayagaaba caawiyaba gaalada caawiyaan bur dhaqaala ku bixi malaayiin bixi diyaarada dhiib qqoryihii daxalaysta ka soo godo malaayiin ushub haddana khaliijka cabaar ha joog hasii dalxas hala tuura kugu cusub wareeji weliga bal boqol sano xabad qash carab kama siin inta un masar iyo meelahan eh, sham ah iyadoo mar inta iswaaleed waxaa waxba ka jirinoo been ah ummadda ku lugeeyinoo gacan geliya reer falastiin mooye hadalka sheekh albaan akrin maayo hadda kahor baan ka akriyey marka ani iyo ree o shariikana isku dhacnaan rabtaa marka ayadan hadda kahor baan meeshan ka akriyey dhegaysta asaga cadilihii dib ugu laabta muxuu ahaayey dar lmadama eh, can xabri lumma shariif cadillan ku difaacaynay baan kusoo guuriyay isagoo dheer waana hadalka wuxuu ku jiraa cajalka loo yaqaano fitnat lkhaliij fitnat lkhaliij sheekh albani cajalka saddexaad buu hadal ku jira haloo laabta ninki doonaya cajalihiisa sheekhu waabsadee ku jiraan intaa marka waxaa weeye naxnu fi mujtamacaatin jaahiliya marka laga eego haalibka muslimiinta andimada iyo diyaartu waa diyaaru kufrin warkun waa iska cadyahay taana macna ma aha bulshada joogtaa gaala ah ayib idan waxaad kaloo ogaataa takfiirku alxukmu walbilaad waa masala ijtihaadiya nin kasta qiimeyntiisa ku xidhan tahay ayib taasna laftig waan iska ogaada masalada saddexayo tobnaad ee raacda waxaa weeye waa mas'aladii igu dambeysay baabka waana qodobkii isu saaraa saddexda qodob ka koobna fiqh aljihaad almucaasir tatbiiq asharica alislaamiya muwaalaat lkaafiriin saddexdaa mas'alo ayaa hal oo qodob ka koobnayd baa ii dambeysay <clears throat> masalada marka muwaalaadka ha ii dambayso masalada tadbiiq shariica alislaamiyana waxna waa kasoo turtuuray soo gacmo gacmayn qeybna waa ii dhimanta insha allahu tacala waxaan ku bilaabaynaa ku horeynaa qodobka ah fiqu ljihaad almucaasir ka hadli maayo qeexid aan qeexayay jihaadka luqatan wa waxaan kaloon aan ka hadlayn taa waa iska macruuf hadda wax la isweydiiya ama lasu sheega ma aha waxaan kan waqti badan ku bixinaynin khilaafaadka muslimiinta u udhexeeya kanaa fitna iyo kanaa jahaadma iyo hawlaha sheekada raqiiska ah isku lugeyn maayo waxyaabaha qaarkood in la qiimeeyaaba yaaba ka yaaba laftirkeeda ka qayb qaada in la tarwiijiyo la suuq geliyo yaabaa kamid a ah. intaan marka aana bilaabay mawduuca laba qaacido oo miisaan u ah markaad maraysa fi masalati anadar walistilaal markaad masaa'ilka culamadu isku hayaan iyo diinta rabbiga lagu murmahaya aada fiirinayso laba qaacido wan wanaagsan bu waxaa sheega ibnulqayim macaanidana sheekhiisa ibnu taymiya iskale xuruufta hadda aan soo guurin doonaa ardaygiisa ibnulqayim baa iskale wuxuu leeyahay wa idaa aradta macrifata butlaani lmaqaala markaad doonayso inaad ogaato madhabkan iyo hadalkan la sheegay iyo fatwadan inay baatil tahay iyo inay xaq tahay markaad doonayso inaad kala ogaato wuxuu yihi sheikhu fakarir karir nadara fi adilatiha hadalkan iyo fatwadan iyo daliilka daliilka loo daliishaday isha ku celi buui laba goor ahri fiiri ka fikir ilaan haddii lagu aado inaan xadrayna waa banaan tahay maxaa u daliila idaa zulzilat ilardu zilzaalaha in gabdhahay wiilisha la isku dara maxa u daliil in allaha calaa kulli shay qadiir yani wax kasta daliil ma ah aayaddu meel kasta in lagu camcamiyo oo lagu akaakeeyo socon mayso meelay iska leedahay meelana ma laha marka wuxuu leey sheekhu markaad hadal aad doonaysa iyo madhab iyo qobla soo guuriyo inaad ogaato saxnimadiisa iyo baatilnimadiisa horta adilada loo daliishaday aada u fiiri burkow fa adilatuha min akbar ashawaahidi calaa budaaniha bu adilada loo daliishanhayo somalida waxay odhan jireen doqontuba waxay dheen xadhigga lagu xidhahaa xadhigga lagu xidhi lahaa bay xagleheeda ku wadata xagleheeda waa saasoo ninka mubtilka ah ee xaq doonka ayn ah ama baatil ku hadlahay daliilku waa talaftigsa xujo ku ah ilcaaqilu buuri sheekhu yastagni biadilati اlbaطili can iqaamati اdaliili calaa buطlaaniha bal nafsu daliili huwa daliilu calaa buطlaanihi ninka caaqilka wax garanaya kitaababa doonan maayo buuri war maxaad qabtaa saasaan qaba maxaa u daliil ah aayaddas aayadda laftirkeeda iyo daliila ku qabta laftirkeedaba ayadaba kula dhegba waxaa isku lugeeni bu kitaaba inaad aadda taa waa mid oo horta wax kasta yaadan dul marine wixii ha la fiiriyo war maxaa fidna ma in axmaar iyo gaala iska celiyaa fidna ma in yuhuud lala dagaalabaa fidna ma in waddanka lagu soo duulay ee la yidhi waa xubin ka mida ah iyo gobol ka mida ah ethoobiya iyo alxabasha baa fidna ma nimanka dawaaqiidda mujrimiintae diin aan shuql ku layn weligoodba la yaqaanay collaytanka ay islaamka u qabaan gaaladuna ay wadato in laga hortago lala dagaalama maxaa fidna ah alaa fi saqatu saqatuu wey ayagaa dhex fadhiya daar sacaada hadalka ugu laabo mujaladka labaad boqol iyo laba raqamka ah qaacida labaad waxaad ogaataa nin kasta madhabkuu aaminsan yahay iyo wuxuu qabo wuxuu ku soo gudbin kuna cabirahayaa weedhaha iyo erayaduu awooday erayga ugu quruxsan muctasila waxay dhi naxnu ahlu ahlulcadli waltawxiid ma idinka ahlulcadli watawxiid ah a ashaaciri iyo maati waxay dhi naxnu ahlu sunnati waljamaca jihaadiidka wuxuu leey waxaan ahay alsalafiya alqux alxaqiiqiya maha kii takfiirka khaarijiga wuxuu ku leeyahay salafiyadna waa mazcuuma naxnu ahlu tawxiid nin kasta wuxuu awoodaay innaba gaabsan maayo madhabkiisa wuxuu ku cabiri alfaad quruxsan oo dhihiisa qaarkeeda ma ma ka mid noqotaaba ragga ka soo horjeeda mabda-ooda iyo madhabkooda wuxuu ku cabirhayaa lafdiba lafdiba ku xun yahay lafdwuxuu dhihi waxaa weyan waa takfiir waa khawaarij waa shabaab mutasariciina waa dad sufaha daa'ishiin aan aragti dheer lahayn waa lagula kacahaya nin kasta madhabkiisana wuu qurxin oo wuu suubin oo intuu naashnaashi karo ee dhaldhaalici karo wax kugu siibanaya ka dhighayaaba oo kugelhayaba ragga ka soo horjeeda laga yaaba inay ahlulxaq yihiin mabda-oodii madhabkooda wuxuu ku cabiri lafdiba uu ka xun yahay ayib qaacidasuu ka hadlaya hadlayaa qayim wuxuu leeyahay wa ahlu kulli nixlatin wa maqaala qolyo kastoo madhab iyo qowl leh yaksuuna nixlatahum wa maqaalatahum axsana maa yaqdiruuna caleyh min alfaad buur mabda madhabkooda waxay huwinayaan oo u xidhahayaan dhar la xidha midka ugu quruxsan maaa alfaad bay ujeedaa alfaad quruxsan oo dhaldhaalac ood dhehni sideeduba waa macay ahlu khayr baan waaba ahlu baa ohanaysa nimankan wa maqaalata mukhaalifiihim aqbaxa maa yaqdiruuna caleyh min alafaad khawaarij saruuriyiin qudbiyiin ahlu tafjiir watakfiir ba lagugu sii dayn ahlu tasaruc daaishiin ashabaab almutacajil mutasaric adaa ah, mutacaqil oo ah xikama ah weligaaba soco markuu saa kule adu waxaan ahay nin degan oo biyomadaasana ah, xakiima ah, caaqil ah gaamuray micdoo sooraanta arnaa-udo meel fadhiyaan ah maxaad ku qabatay laba qoleba kala celin kartid bilcaantaada ijaab ad xidi karin bada iska dhaqaaq ayib leanna cid kuu qaba ma jirta hadday iswaashwaa tahay wax kuu qaba ma jirta wuxuu dhawaaa tiri laba taaba gare aqbaxa maa yaqdurna caleyh min alfaad wuxuu ihi sheekhu marka alfaad ayaan ku sarin kan asagu dhaldhaalay quruxsada ha u bixin madhabkan madhabkan la caayi ee balaayada lagu sheegay suntiiy waaba ha ka cararin ninka ahlul xaqi ah alfaadda wuu iska alfaadda ka fujibo horta alfaaddan ka xayuubi xagga dhig kana ka xayuubi labadii mabda oon midna lafdi quruxsan iyo lafdi xun aan wadanin qiimiya bu u bixin yaan lagu sinin buui ayib kuwaad arki waaad i war waxaan ku weydiiyey maxaa wuxuu xisbiyatiin xisbiyatiin ha xisbiyadu ma xaaraan ba waa xaaraan maxaa u daliil ah wactasima bixablilahi jamiica walaa tafaraquu ina aladiina faraquu hawlusaa usii daynaya waxaad odhanaysaa tafaruqa adiladan waa adilo caam ah waxaynu isku haynaa waa bal ii suuree ila mogta ila ana alxukma cala shay farcan tasawuri ii suuree yacni xisbiyada madmuumada ee diidanta ii suuree tilmaan saan cumuumkan iyo aayadahan ugu dabaqno liannahu laabudda waa laabudda min tanqiixi ilmanaad ama taxqiiq ilmanaad waxaa tiradaba waa in aad adiladan waaweyn aad caddayso qaabka ay ugu fadhiisanayso u daboolayso masalada isku hayno wuxuu dhihi xisbiyada aanu diidanahay waa xisbiyada amiirka lehe beecada lehe maxaan ku dhahday ninkii isku dhacan laga saarahaye adugu ma isku tagaya nidaamkii idaariga maamulkaa diidan tahay waada diidan tahay jamciyaadka khayr o dhan culmadu waa xisbi idaaro lahaa oo maamul lahaa oo acdaa lahaa oo ragga la faslin jirayna inuu ahlu sunna waljamaca ahlu khayr yaa la sheego o la wada fatwado bal culummadii ka tirsaneed ee waday baa hay-atulkibaar ka tirsanayd jamacat ansaar suna maxamadiya waad garanaysa cabdiraaq afiifi baa kamid ah shee xamad alfaqi ba waad garanaysa axmed shaakir baa kamid ah oo xubin ka ah maxaad diidan tahay ah, wuxuu odhanayaa eh, anu waxaan diiday xisbiyada siyaasigaan diidana hade aayad aayaduhu qeyd siyaasian ma sheegine in aladiina faraquu iyo wakhtalafuun baan haynaa iyo wactasimuu walaa tafaraquu baan haynaaye alqayd siyaasi xisbiga siyaasiga ka soo saar aayadda kuma jiro idan waa lagu xidhay marka waa layaha nimankaan la naqaashin waxbaha weydiin xisbiya xisbiya waa madmuuma waa maqiita xaaraam wey halaga laga carar un ku hay weliga ku celcelin sidii adagu colboxki intaas halkaa ku wardi laakiin haddii intii looska lala niqaasho war xaggeed wax u daliishatay qadarba inay xisbiyada saad u sheegtay adugu madmuumta anu waxaan arkaa inaysan madmuum ahayn waa masala farciya fiqiya khilaafiya taqbalu niqaash in laisku gooyo ma banaano daliilkuna qaci kuma aha min xayu dilaala qaci kuma aha mana sarixna kuma aha masaladan juskan isku haydh laakiin tafaruqa iyo kala guud ahaan ummadda waa loo diiday maya maya ma kuwa laga digaata waxba kaa dhg faraa dhagaa gashanay waa cararhaya dacfi bay tusaysaa marka yaan la ordina wuxuu kuri weligaaba wuxuu uhi sheekhu man razaqahu allahu basiiratan alfaada waaweyn iyo hanjabaad iyo caddaynta waxba ma qabatee yaan lagu waabsanay shee cali waman rasaqahu allahu basiiratan ninkuu ilaahay basiiro siiya buuhi fa huwa yakshifu biha xaqiiqata maa taxta tilka alalfaadi min alxaqi walbaili walaa yaktaru bilafdi kamaa qiila fi hada lmacna buui ninkii ilahay risq uu siiya buuhi aragti dheeraada iyo cilmi wuxuu ka xayuubin buuhi dharkan quruxsan iyo dharkan fooshaxun buu xayuubinhayaa kadibna macnihii meesha ku jira iyo nuxurkiiba la soo baxahaya nuxurkaasuu miisaamayo kitaabka rabbigay saariya sunnada wuxuu subaxuu ku dhaqmahaya kamaa qiil ashcaar buu ayuu soo guuriyey tamahulan biha taqulu hada jana naxli tamdaxuhu wain tashaaqulta daaqay zanaabiri madxan wadaman wma jaawazta wasfahuma walxaqu qad yactariihu suu tacbiiribu doonaysa inaad caydo malabku waa shayga macaan ee quruxsan laisku laynhaye wadaadduhu kunkashin la ordahayaan laakiin ninkii doonaya inuu caayo wuxuu dhihi mat malabku waa matag xoon xoon matagii wey dhuug iyo baalcad baa mataga ila mogta shinida iyo baalkan dhuugga waa isku egyihiin zanabir waa jamcu zumbuur zumbuurkuna waa baalkan dhuugga geela cuna ee qaniinka qaybo ka mida wey bahal waaweyn weyn baabcadku yar weyn yahay shiniduba aad ogu egyahay un shini ka feerkuusan wey wuxuu ihi marka wuxuu ihi waxaad odhan bu taqulu markaad markaad cays waxaad dhihi malabku waa xoon ama daqsi waaweyn matagii weeye ama daqsi baa xaaray ila malabku waa lasku haya xaggee ka yimaada waada waxay dhaheen shinnidu xagga dambey ka dhigta oo waa kaalideeda iyo saxaradeeda wey waadada waxay dhaheen ma ahee malabku shinnidu way matagtaa afkay ka keentaa waadada waxay dhaheen ma ahe malabku labada baal yararkay leedahay shin shinnidu laba baal naa laba naasoo ku yaallay ka gantaa oo ka listaa haddaad tiraahdo waa kaadi iyo sa saxaradii shinnida haddii xayawaanan hilibkiisa la cunin xaarkii saxaradii wey waa musiibo haddaad tirado waa mataga shinidana waa xayawaan hilibkiisi iyo cadkiisi caanisa aan la dhibin shinidii waa matagii wey waa nijaas calaa madhabi iljumhuur waaya haddaad tirahdo waa caano ay ka listo labada baasalkeedana waa labanu maa laxmuhu maxaa u xuguma waa un baqal iyo dameer caaneed ka warrama wixii malabkii marka qurub xaaraan laga dhigay laakiin markaad amaas waxaad dhihi ma ahee malabka waxaa la yidhaha waa shinni shinni malabkee shinni baa samaysay matag iyo kaadi iyo caana midna u bixi maysid dhuug iyo baalcadna sheegi maysa iyo daqsi midnaba idan lafdigin baa yaa la quxi soo maa waa musiibo wuxuu ihi sheekhu marka shicirka madxan wadaman wamaa jaawasta haddaad caayaysana xaqiiqadun baad sheegtay oo shinida iyo waa un daqsi weyn waa un daqsi daqsiyaasha waaweyn ama dhuug baacadka qaybo kamida wey malabka ama iyadaan lista ama wayma tagtaa ama xagga dambey ka keentaa hala weydiyo qolyaha shinida hawlaha ku taqasus ayib idan haddaad caydana wuxuu ahaan baad sheegtay haddaad ammaantayna ammaantii wuxuu ahaan baad sheegtay un walxaqu qad yactarihu suu taxbiiri buuri xaqu marar badan waxaa ku yimaada in ninka aaminsanaa ee xaq u doodahayay uu si fiican u cabiri waayo ninkii xaqa u doodahayaba waxaa laga yaaba ee xaqa ku taagnaaba inuu afgarooc yahay goraya ciil aan walaa yakaadu yubayn an waxiisa cadaysan karin midka musiibada ee baadilka difaacina waa aftahan haamaan oo afminshaara oo badaha soo rogay oo hadduu dhagax kuu ammaana dahab kaaga dhig wadaadkana waa lowsaha laakiin xaq buu iskaga taagan yahay laakiin wixiisaba n n buu ku dhamaysanaya marka xaqu marar badan waxaa ku yimaada weye <laughs> sida loo maxay soma dhihi jireen ilaahay eray la kala odhan og ilahayn la kala barya og bay idhahdeen nin baa markuu gacmaha la kala baxo ilahay wuxuu dooru weydiisanaya waxna ka tegi maayo nina ilahu inaxariisunba ku wareegsan hor u dhaqaaqi maayo waxaa kaloo u sheegaba ma yaqaan <laughs> baashu marka waxay u baahan tahay codmaleel badan bay u baahan tahay ka soco wuxuu uhi faida aradta aliطilaaca calaa kunhi lmacna markaad doonaysa inaad xaqiiqada nuxurka ogaato hal huwa xaqun aw batilun fajaridhu min libaasi alcibaarati wajarid qalbaka min alnafrati walmayl labadaas waa waxay u yaqaanaan qolya hadda wa qolya iswaale gaalada waxay lamida ah iyo kuwan gaalada raacay almanhajiya almawduuciya muslimiinta uga horreeyay markaad masala khilaafiya wax ka qorayso ma aha masalada musallamka iyadu wixii musallam ah waa inaad xaqa u tacasubto ku dhimato wey masala khilaafiya oo taqbalu niqaash walijtihaad markaad wax ka qorayso waa in macluumaadka saabiqa ah xagga dhig nacaybka aad u qabtay reehebel jooji xagga dhig jacaylka aad jecleeda sheekhaada u kaadi mabdaan soo koritaanka soo kortay jooji adoo ka anamaa khuliqta alaana ah maslada badh leannu haddii tacasubi xoogow jacayla xagga uu kugu jiray waad eexanaysa nacayb qolihaa nacabta haddii kugu jiray xoogow waad ku leexinaysaa lajifiina bannaan idan wuxuu leeyahy sheekhu markaad doonaysa inaad hawsha ogaato fajarid horta alfaadii iyo madaahibtii la qurqurxiyey wararka quruxsanaa dharka ka dhig buri horta cibaadadka xagga geey yaan lagu dhihin mar waa matagi shinida iyo marna lagu dhihin waa malab shinida lagu dhihin jooji marka qalbigaada soo maaha dididda aad madhabka ka didaysad necab tahay iyo jacaylka aad ritolkaa jeceshay saaxiibadaana jooji uma uma acطi nadara xaqahu naadiran bicayn linsaaf kadibna si fiican sida u fiiri ka baaraantag ka fikir baad il garsoorna ku fiiro cadaalad ee ku dhehanta ku fiiri walaa takun miman yanduru fi maqaalati asxaabihi waman yuxasinu dannahu bihi nadaran taaman bikuli qalbihi uma yanduru fi maqaalati khusumi waman yusiiu dannahu bihi kanadari الshazari wاlmulaaxadati faالnaadiru bcayn اlcadaawati yara lmaxaasina masaawi'a wاnnaadiru bcayn اlmaxabati caksuhu wuxuu leeyahay ha noqonin nin eexada ka bilaabay dabaal hiri dabaal xumada hiriqu ka bilaabay maqli jirtay marka u koobaad ba waxaad dhihi yaa qaba madhabkan hebel naga daakan isi sheekh muxuu yidhi khalad wey ninka aad ku kacsan tihiin si fiican u naqdi oo fiiriya madhabkiisi tartiib adoon xanaaqsanayn isagana ku kacsanayn akhri warkiisi qiime sheekhaadii soo qaad iyo madhabkaadi iyo jamaacadaada koodii qiime qalbigaada ha u dhexeeya labadaa ruux labada mabda xaakim baa tahay qaadi baa tahay gar maxkamad baad fadhida markaa saacadda laga bilaabo maxkamadaad fadhido waa saaxiibada madhab madhabkoodii yaa ninka waa muddaci kana waa muddaci cali adaguna xakam baa tahay inaadan inabay ahanin baa la rabaa haddaad ka bilowda eexada inaad madhabkii rag saaxiibadana aad si fiican u fiirsa ahey meeqa adilow keena aayaddaa fiicanta ku celi weligee ninka aqoon war qiimo badan xagay dhib war kuwan ya ahayn waa reebel nagad waay sheeg weligoodba baadil bay sheegi jireen dulan way wata iyada labada madhabba si garba siman hawsha u wadban maxaa yeelay ninka wax jecel ee madhab sii jeclaaba ama rag sii jeclaa ama wadaada sii daba taagnaa xumaantooda wanaag buu arkayaa madhabkaadi iyo jamaacada iyo tolka iyo dawladdaada xumaantooda waxay ku noqonba maxaasin bay ku noqon raggii aad ku kacsanayd ee xaqa sheegay wanaaggoodana xumaan buu kuu noqon ayib nin hadduu wax jecel yaha ma og tahay waa inu meel u cadday meelu ka madoowey ninkii soomaalida gabadha la soo baxay ishara waa adig ina sheegay aman dhawey markaasu way qurux xumsan tahay gabadha ka warrama markuu reerka keenay intuu la soo baxay loo mashxaday la keenay baa gabadhi ilaadahay baa la ogaaday warin kaarqobayse dhehaysa baa la tan xagad wad iyo habeenka ku hogaamin doona markaasuu niman iyo aggaa bal dhan ka soo mara xagga isha kaba marin dhankan dhankan ka taagana dhan kale gabadha ka fiiriya waa quruxsan tahay <laughs> ninka qalbigiisa gabadhu gashay marka marnaba inuu daayo ma doodayo wax kastoo lagu sheegaba marka wuxuu uhi sheekhu wa caynu ridaa can kuli caybin kaliilatun kamaa ana cayna sukti tubdi lmasaawiya nadaru bacayni cadaawatin low anaha caynu maxabati aw caynu ridaa lastaxsanu mastaqbaxu almihi muhimmaddu waxaa weeye ninku wuxuu necab yahay wanaaggiisa xumaan buu u arkay wuxuu jecel yahay xumaantiisana wanaag buu arkaya hawshu waa taas waa in laga fogaado marka haddaan u gubo mawduucii xaqiiqada koobaadee jihaadka waxaa wey kale jihaadku waa xugum macno ballaadhan weeye waa jins ballaadhan waxaana soo galaya saddex nooc jihaad binnafsi waalmaali waalra'y inta waa ku jira idan ma aha ninka asagu dhaqaaqa waaye ee curyaankaha in la da lacag baa laga rabaa ninkii asagu aan haynin laftiisana aan bixi karin waxaan leenahay carab ka hadal afkaad ummadda ku difaac dacaayadda iyo xaysiisiiska iyo xuruuba nafsiya dadka wadnaha kala good maanta waxaa tara intii weer la qaaday baa gaalo odbaheeda la shitay iber weyli weylu kama raacay maydkay guran waayeen waa ka carareen macnawiyadka dhisaysaa muslimiinta soo maaha ciidan cusub baa yimid qori weyn baa la helay howshu way kala socotaa khilaaf ma jiro ummadda waa socotaa mid baa leeyahay xoogo yaroo soomaaliya yar xanaaqsan oo reebel ah oo nadal nadal dhalay baa jira kuwana waa casar bana ka farxaan doonaa wada hawsha waa inaad afka sii dayso ma aha ninki asagu dhaqaaqa waa inuu faraa laabtay nin kasta jihaad baa saaran sheekh islam wuxuu leeyahay aljihaad aljihaadu jinsun taxtahu anwaac waa shay guda ballaaran intaasoo noocoo jihaada soo gelaysa ninkii mid awoodi waaye midbu awoodaa ninkii maal waaye lafiisu isgeyn ninkii lafiisu isgeyn waaye xoolahoo bixin shilinka ninkii shilin iyo nafba waaye wuxuu taladu dhiibhayaa dhaawacuu noo ururinhayaa isbitaaluhu geynhayaa gabdhuhu kasoo ururinaya xoogoga biilka ah qaaraan bileedku ururinaya macluumaadka soo ururinaya nin kasta meel baa laga rabaa hawsha hawl soconaysa ma ah majmuuc lfataawa majaladka toddobaad safxada toban iyo ba arrintaa ku faahinaya sheekhu wuxuu leeyahy sheekhu jihaadku waaba miisaanba jihaadku macaniisu waxaa weeye waa taxqiiq likownika mu'minan inaad mu'min tahay baabaan kugu miisaaminaabi bahal yaroo la gelin jiray raashinkaa jiro o intiisaa loo geliy lagu soo qaadi jiray badarku iluf iyo cayin kale maxaa la ohan jira horta muxuu ahaa kasba miyuu ahaa idan waaba kasbihii lagu gelin lahaa wey meeshaad ma kas ma ahayd eh, mise kas bay ahayd eh, orta baasha waa ilooba anugu ahlo gudbas baashaas wuxuu leeyahy sheikhu faljihaadu taxqiiqu kowni lmu'mini mu'mina waa wixii lagu hubsan lahaa ee lagu ogaan lahaa ruuxu inuu mu'min yahayba walihada rawaa muslimu fi saxiix can nabi anahu qaal man maata walam yaqzu walam yuxadid nafsahu bilghazwi maata calaa shucbati min annifaq kan xadiidka muslim ka hadlahayaay waaba kii duulaanka ah jihaadkii loo yaqaan dalabiga inagoo iska degan inuu gaalo aan raadsan xagee lagu sheegay min hebla ku duula dii wey taa wa hore dhamaatayba maba jiraba jihaadka maanta adduunka ka jiraaya kulligii waa jihaadu dafcin waa fardu cayn wey kun afar boqol iyo sagaashan iyo labadii mi ahayd kharnaata waaga gacanta ka baxday andalus sbain meesha hadda sbanishka loo yaqaan waaga gacanta ka baxday baa ugu dambeysay jihaad fardu kifaaya adduunka ugu dambeysay sheekadan raqiiska kutubta ku qoran waa iska macluuma taarikiya haqaafiya wey iska ogow inuu jihaadku intaa u qaybsama mooyeen iska ogow mooyeen xaqiiqa waaqiciya hadda adduunka ka jirta maba ahaba idan jahaadka maanta adduunka ka jir o dhan waa min baabi dafci saa'il ninku soo hororay oo guriga kugu soo galay wuxuun iskaga taag kolaad bakeeri madax ku dhufato wuxuun ka horgee wey ma aha jihaadkii la odhan jiray imaama jiraa iyo ma awood ma u leenahay iyo maanta ma duuli karaa iyo hawlaha waa sheeko raqiis oo waa macluumaad taariikhiya wey hadda war jaagana ma aha waxaan oga jeednaa xaqiiqa waaqiya ma ahe yaan adduunka laisku qasin mayt laskuma qasawy <clears throat> waxaa tusahaya in jihaadku anwac fara badan jaahidu lmushrikiina xadiidkii sunan fi sunan daud ayri jaahidu lmushrikiina biamwaalikum maalka laga bilaabay haddaan weyne nabi maxamedo wa anfusikum haddaan weyne wa alsinatikum lagaa dhaqaaqi maayo ayib dacaayadda weliba adduunka maanta ka daran musiibada ka socota jihaadku xaqiiqada kale waxa weyaan taa waa miisaanka lagugu miisaami lahaaba xaqiiqada kale waxaa weeye ummadda islaamka mar kastoo jihaadka ka fadhiisatahay ayadaa dagaalanta ayadaa rabbi isku mashquuliyaa ayadaa laisku sallidaa way baaba'daa weligeedna laba iskuguma kuma hagaagaan wuxuu leey markuu xaqiiqada faydahaya ibnu taymiya wamataa jaahadat ilummatu caduwaha allafa allahu bayna quluubiha wain tarakat iljihaada shughila bacduha bibacdin hawsha rag soo dhiraan dhiriya iska dhegeysa warkood ummaddu mar kastoy cadowgeeda la dagaalanto ilaahay baaba isu waa la midoobaaba waaba la yaqaanaa saliibiyiinu adduunka qabsaday shaam iyo masar qiilqiil geliyey markay nimanka ayuubiyiinta maxamuud maxamuud danki iyo bilaabeen halganka iyo salaaxudiin iyo adeerkii bilaabeen caalam islaami oo dhan baa midoobay waana waagi u dambeysay laga xoreeyey way saliibiyiin ay shaam ka samreen badaha la jirsiiyey kadib bay soo noqdeen ayib mar kastoo cadowga lala dagaalamo ummaddu waa midaysaanaysa tusaale gaaban qolihii soomaaliyeed ee xukuumadda soomaliya u dambeysay ninety ninetygii waagii lawada socday ee diinba ma jirin iyo iyo kitaabra lagu dhaqma laakiin waxaa la lahaa laska dhaceeyo xabashida gaalada eryay baa lalahaa lahaa waa la midaysnaa reer koonfurad waxay ku sheedi jireen goday iyo maxaanku dhahdaa baabili iyo harar bay kor u dhaafeen buuqan iyo khabiilkan iyo baktigan ma jirin ummaddu markay cadow midaysan leedaho halgamaysaay ayadu iskhilaafi mayso cudurka u dhexeeya way iloobaysaa mar hadday ceeryaa ceeryaamo timaad maxaa tiradeen indhaha la wada qabsay may ahayd mar haddii cadow kaa weyn aada ishaysaan wixii u dhexeeya rehebeli rehebeli dakanihii yaraa iyo waabay nagu qalloociyeen wiil bay naga qabaan iyo hawlaha waaba la iloobiba laakiin markii laga fadhiisto cadowgii oo gaalida faraha laga qaado idinkaan kala baxay ama digii mirirla u kala baxay idinka idin taallaa ama muduladu kala bax idinkaan kala baxayninba kala dhaqaaqi maysa waxa la og yahay wa wey markaad cadowga la halgamaysod gaala iska dhicinayso waad midoobi awoodaadaa midoobi caqligaada taladaada ra'yigaada ilahna waa kuu kaalmay haddii jihaadka laga fadhiiso soo idinkaan kala baxayninba wayalbisakum shiica waay mujaladka shanaad safada saddex boqolaad bun halkaas halkaa sheeku ku sheegay jaamic almasaail nabigana arrintaa caddeeyo man lam yaqzu aw yujahiza haaziyan aw yakhlif haaziyan fii ahlihi bikhayr asaabahu llahu biqaaricatin qabla ywm alqiyaama nabigu saasuu li sal l slam waa xadis saxiixa wey ninkii aan gaalo ku duulin ama nin duulahaya aan diyaarin oon qababaalino oon taageerin xiguu sahay u xidhi konton dollar u dhiib aan dhihin oo hawshaa aan bari gantaalin inta hadduu aan reerkii kusii oo biilkii sii siinin iyo reerkii aan sii ilaalinin saddexdaa mid ka mid hadaad ah qaban weydo ilaahay intaada dhiman musiiba kugu keenaya adoon adduunka ka tegin baa musiiba kugu imanaysa ma aha aakharama kuma sugayso mid adduunka waa laga hadla ama waa inaad duusho ama nin dagaalamay aad ah taageerto dhaqaalihii bixiso iyo talada iyo ra'yiga bixiso aysan ka ahayn maxastiisii iyo carruurtiisi iyo ahalkiisi hooyadii inaad kusii filaato wey saddexdaa mid ka mid a ah hadaad buuxin weydo soo maa oo weliba markuu jihaadku yahay waxa weeyaan dalabi kifaa'iga wey ki kifaa'iga waxaan ka hadlayna kan adduunka hadda ka jira ma waxaan ka hadlayna nab wuxuu hi asaabahu llahu biqaaricatin bimusiiba wey madax jabiso iimaankaaba lagaa qaadi cudur baadan ka baxaynin faqri baa dabada lagugu qaban khalkhali amniba amdiraa kugu dhici kansar baa wadnaha kukala goyn cuduro falkood bixi waaye baa lagugu sideen sankoor iyo qoobgariir baa lagugu sideen iyo iyo iyo aalosa hadday ugu yartahayba idan musiiba kugu iman sheekh musiiba dunyawiya aw diiniya kugu imanaysa wax la yaqaano way taas maxaad laba lix iyo toban u qaxaysaan sii qaxa haddana kenya laga qaxaaya meeshaad aalihdan baa la raba waayahay weligin wareegeysta nabig wuxu yhi sal ly slam oo kale maa taraka qawmun ljihaad dadku jihaad kama tagaan ilaa camahum allahu biciqaab musiibo musiibo umadda wada gaadhoo fulinimo ay ka mid tahay qoob gariir masaajid waa lagu tukan layahay masaajidii ba lagu tukan layaa nin soomaaliyeed ba habeen baanga lagu dilay mid baa lgu waa laka cararin lasoo bixi maya caani tuusi baa lasoo gadan laya musiibada dadka haysata kamid ah, waa fulaynimo haad karoorinimo dhibkana haysta ciqaabka uu sheegay nabigu xadid kale ku cadeeyo xadidka yushka tda aleyk umam xadidkii ah baa caddeeyey wa taraktum jihaad adk xadidka ciinahaan rabaa bayculciina waxaan rabaa wataratusallat allahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicu ilaa diinikum dulli wey waa la sheegay ciqaabka laguu sheegay waa dulli goobnimadaa laga tegi doqon waxaa la noqon hayaa nacas wada dabaallo nadal oo adduunyada fiirsadaa raganima ma jirto xiniyaho dhan baa ragga laga shiidahaya malax baa xiniyaha buuxinaysa nin inaba ay ku jirto dadnimo ee diin iyo arki maysa nin danqanhaya ma jiraan maanta maxaa la baabiyey qori baa la tuuroo lix iyo toban labaatan baa dhimatay inaa la kor fiican baa orka soo soconhaya ka macluuma warbaahin ahaan baa loo dhegeysa loo dhaqaaqi maayo maqli mayso waxaa loo qabto ummaddii waa baaba'day war qaxootigii soo sumalay maxaan ku samaynaa abadan intay wax isku dayeen hor ashunku adimi maaa ashunka lagu adimi idinkaba inay ka cabsanayaanba waa ashunka ugu adamahayaan ma aha inay ka cabsanayaan kuwa waaweyn idinkaaba ka dara idinka islaamka sheeganaya gobolka weli waddanka u dhashay baaba laydinka cabsan kii xataa cururin laha waa inuu gabdhahu yaqaana iyo duqayda uun isku aaminsan yahay uun ka daba wareego idinkaaba musiiba ah dulligaasaa meesha ku jira qaybta xaqiiqada saddexaad ee baraarujinaya waxaa wey jihaadka ka tegidiisa isagaa fitna ah jihaadkoo laga tagaay ka cabsi aad ka cabsanaysa inaad baabado ama lagu baabi'iyo ama lagu qaxiyo ama xintada lagaa dhac hiya alfitna in la jihaada fitna ma ah qur-aankana taa caddeeyey xaqiiqo qur-aanku fayda wood wa minhum man yaquulu lii walaa taftinni alaa fi lfitnati saqad aljud warkiisii halkaa ka akri ibnu taymiya markuu tacliiqinaya arrintaa wuxuu leeyahy faman taraka alqitaala ninka dagaalkii halganka ka taga aladii amara allahu bihi dagaalku alla ku amray on la jihaado ahayd ninkii ka tagaay muxuu oga tegay lianlaa takuuna fitna sayna musiibo u dhicin buu daayay degdegina yaan la dagaalamin gaalku inaga xoog badan yahay wusoodi kuruusmaysid baa lasku isku hartinhayaa xabad bastoolada ma samaysan karo nacnacdaas mar hadda la kacdo sheekhu wuxuu ku yidhi fa huwa fi lfitnat isagaa fitna ku jiraba ninka jihaadka iyo halganka qitaal ka taga sayna musiibo u dhicin iyo fitno badan u dhicin oo loo qixin huwa fi lfitnati asagaa asagaaba faatin maftuun ah kadib waxaa la rabaa adigii jihaada ina kudhaa fitnad wadaa qalb lxaqaa'iq baa le hawl la yaqaano wey reermagaalnimo hawshaas wuxuu uhi sheekhu fa huwa fi lfitnati saaqit bima waqaca fiihi min raybi qalbihi wa maradi fu'aadihi wa tarkihi ma amara allahu bihi min aljihaadi fatadabbar hada bui fainahu maqaamun khair weligaa ka fiirsama waa meel khatar ayaan lagugu sirin buui nin hadaad maqashada war maxaa dagaalami ladahay iimaan baan lahaynin mid ku leeyahay mid wuxuu leey maxaa loo dagalamaya bastoolada ma samaysan karo mid wuxuu ma dagaalanta carruurta meelaan geystaba ma hayo or ma halgantid soomali ma madaysna haddi dariya dawlad baa loo kala baxay mid wuxuu leey may dabaabaad bay wataan cruise missiles yani nin kasta cudurdaar buu soo dhiibhaya nin kasta cudurdaar nin buu qadimhaya mid wuxuu leeya maya intaas labaatan sana soo wadnay wax natiija lagama hayo maxay tahay waxaan un la jabhaya la jabhayo nin kasta cudurdaar sheeku marka ka hadlahaya waxaad mooddaa una dhex jooga mooddaa fatadabar haadaa balo fa maqaamun khatir waa maqaam khatara iska ilaali marka ninka ku hahdo fitna ka socota soomaaliya adaa dhex fadhiya dhe alaa fi lfitnati saqatu adaa ku jira dheh shakiga addiinta ka shikiday ee wuxuu rabbi ku amraad oga carartay adduunyo iyo cruise missles baa soo dhici iyo iyo bm baa soo hoobanaad oga carartay hiy alfitna iyadaa fitna laftirkeedu waxaa kaloo xaqiiqa meesha ku jirtaa jihaadku waa lagu waa lagu dhamaadaa oo waa la dhintaa geeri way meesha malakumuud baa ku jira wad baa ku jira wadki xirsiyaha badan laga dhigan jira waad garanaysaan imse xirsi waa idin sheegay adda nin soomaaliyeed ba waaa <laughs> saddex xirsi buu qabay midna halkan ku qabay xirsi ba halkan loogu xidhay midna halkan loogu xidhay midna qoorta ku qab taqriiban maxaa kan maxaa lagaaga dhigay wad baa layga dhigay yaadan dhimanin baa laga dhigay kanna wantaatacow yani si xun yaad u dhimanin sil silac maryaad yaad u dhimanin kan ka waran baa layidhi laba faro dhaxdood yaada ka baxsan baa laga dhigay buuri <laughs> yani mowt lfajca laga dhigay wey laba faro dhaxdood ka fakan yani bakeeri baad soo qaaday hadii ruux dhibtid ruux wuu soo laacay dhexdiinu ka fakan bash marka meel sakal silqiyaada ku bixin oo dad dhimanayso si nin waa u dhimantid baa laga dhigay buui mawtulfajr xalay u socday ko uu naf baxay hawsha anu kuma jira bu <laughs> baasha marka geerida ah aad baa loo necab yahay maadaama ay nacab la necab ya ilahi wuu cabiray kutiba calaykum alqitaalu wahuwa huwa kurun lakum diintu khayaali ma waa waaqici bulshadii dadka baa basheer lala hadlaya halganku waa khayr badan yahay waa jihaad waa ahl waa iimaan iyo tawxiid iyo alla dhawaasho wey laakiin naftu bini aadamku waa necab tahay allahuma dadka muminiinta saadiqiinta a ah mooyeen ee nolosha kaba jecelba geerida ka jecel mooyeen wa casaa an takrahu shay-an wahuwa khayru lakum maadaama hawsh la necab yahay fulaynimo badanna meesha ay ku jirto ninkii halgan aad marka layada waa inuu wuxuu ku andacoodo ummadda ku qanciya la helo fulaynimadeeda waxaan ku qariyo waa inaan heloon ummadda la hor istaago nuuxu ku gabar marka fitno weeye howlaha soomaliya ka socda iyo geeska africa iyo adduunka o dhan ba imaan ma jiro fitno jadiidyada kaa ku gabada qolyaha jadida loo yaqaan alxadaadiya qolyaha hadda reer koonfureedka hadda u badan ka soco qolya waxay ku gabanayaan daaroodka u badan alquwa laysa mutakaafi ah awooddu islama eko nimanku waxay wataan baaba tichnika la wataa waxbaasaa loo waxaynhayaa doobi baa la wataa iyo mijar iyo telescope meel fun lagaa fiirinayo muraayada habeenka wax lagu arkaa la haystaa adoo dhan wadnuhu kaasoo bixinhayaa nin wuxuu ku gabanaya awooddaan isla ekayn balanci ma ah war maxaa balanci ah mid wuxuu ku gaban imaam baan jirin imaam ummadda hogaamiya oo maxay nimanka noo dhooban ahlo kheyrka imaamku ma raafidadoo kale cirki jirayba nin wuxuu ku gaban waxaan ku mashquulsanahay arrin ka muhiimsan halganka addacwa ila allahi subxaana wa tacaala ummadda waa in cilmulkitaab wasunna la gaadhsiiyo aljihaad billisaan walbayaan ayaa ka horeeya aljihaad bisanaan walsayf indhuba kala baxayaab war adeerah wareegeysanayn isku wad qorigana qaado xabadana rid dacwadana wad ma isdiidahayaan nabigu waa wada waday nabigu waa wada waday adugu maxaad u kala reebaysaa musiibo wey wuxuu dhihi marka saas darteed baan loo arag inta halgan ka socday kontonka sane u dambeysa caalam islam inta halkan ka socday dagaxabad ka ka dhacaysa fii afghanistan fii chechnia bosnia intaasoo somaaliad ka dhacaysay ethoobiya ka dhacaysay nin weyn oo caalim oo la yaqaano ragga waaweyn ee caalamka lagaga xidhan yaho tega lama hayo oo saf hore laga soo qaaday heli maysa meesha salafku ragga waaweyn oo culammadooda ah safka horaa la geyn jiray safka hore ayagaa geli jiray xerta iyo caamada iyo meelaha dambe raacda reebtii waxa laga dhigi jiray iyo uundhabarjibinta bas fuqahada waaweyn iyo muxadiiinta awsaaci ibnu mubaarag shaafici toddoba maalmood buu iskandariya kaga jiray jif cabdila kaga jiray wardi badda bukhaari toddoba maalmood buu dhufays ku jiray habeenkan xadid ka yeedhin jiray awsaaci warkiiba da cbdullah mubarak ninka u baaha waxa laga raadin jiray meelaha furmaha ah baa loo aadi jiray war raggii diinta ummadda soo gaadhsiiyey tarjamada akhri istushida fi xarbi kada fii qitaali alkhawaarij fi sufriya raafidaa dishay safka hore ku dhintay reer rom baa dilay hindi baa dishay turkiya ku dhintay maad arkaysid bal nabig gogasha ku dhintay diintay nimankaa wadeen iyo teennu maxay kala tahay isku mid un weeye weliba innagaa lidanoo tacbaanni ahe eh, siyaasad way waxayno waxaan ku gabanaynaa dacwaan wadnaa dacwaan wadnaa qiso cajiib soo guuriy wanshariisi fi kitaabi almicyaar buu soo guuriyey andalus waagay dagaal ka socday tuulo yar baa jirtay gacan istaag ma jirto caawa hawsha way soconaysaa tuulo yar baa jirto oo dadku waxaa ku noolaa taqriiban aan ka badnayn dhowr boqol baa joogay meel furin ah oo dagaal ka socdayna ku taala ninkii boq bara saabkii degmadaa xukumay ama e, degmada mas-uulka ahaa guddoomiyihii degmada wuxuu markii weer la sheego ama gaalada soo socoto wuxuu odhan jir inta caamada iyo nimanka aan shaqaynin iyo e, culummada aan hawl kala haynin iyo yaa saari jiray macalimiinta dugsiga qur-aan dhiga wuu dayn jiray wuxuu ardada sii qur-aanka sii bara macaliminta wuu ka tegi jiray wuxuu bixin jiray uun dadka kale aan macalimiinta ahayn waagi dambe tuuladii boqol kiiba sideetan macalimiin bay noqotay nin kasta macalin buu noqday nin kasta wenshariis waxaa inu leeyahy saddex kun oo macalin baa laga waa tuulo yar tuulo yar ama buusi oo kale ama lamaango kale wey saddex boqol oo macalin oo dugsi qur-aan hata saddex boqol tuulo maba qaadee waxaa laga gabanhayaa hayaa xabadda wey kulligood macalimiin dugsi qur-aan malcabad baa la wada furtay marka waa xaqiiqi jirta wey marka baashan dacwad ee lagu sheego waa lagu gaban hayaaye ninku run sheegaha safka hore asgeeyo dacwada halkaa ka wado wadaadaana gacanta taagahay anigana war badan baa igu dhimaan halka bala ii jooga hada bilahi tawfiiq